ummadihii naga horeeyey buu nebigu ka sheekeeyey qiso ka dhacday waxaa hortiin jiri jiray buu nebigu yihi boqor nin boqora oo waddan dhan buu xakumi jiray waxa una ahaa ninkaasi saaxir buu lahaa saaxir boqorkaasi dadka wuxuu ugu yeedhi jiray inay isaga u aaminaan ee u gartaan inuu yahay rabbigoodii waxaa dhacday marka duqii saaxirka ahaa ee cilmi sixirka u qaabilsanaa ayaa ka gaboobo da'diisii baa weynaatay marka boqorkiibaa saaxirkiibaa yaa yidhi boqorow cilmigan cid aan bara u yeedh buu ka yidhi cilmi sixir inan yar buu markaa boqorku u doortay inuu cilmiga uu ka soo barto odayga saaxirka yarkii yaraa dariiqa uu sii marayay marka uu ninka cilmiga uu ka baranayo wuxuu kala kulmay nin isaguna mumina ah oo ilaahay aaminsan oo aakhirada aaminsan oo ilaahay cilaqala leh markaa buu ku yidhi yaroowe maalin walba adigan meeshan mare waad igu soo martaa waad sii martaa xageed u socotaa markaasuu yihi cilmiga ayaan saaxirka ka soo bartaa buuhi boqorkaana ii soo diray wuxuu aniguna cilmi haddaan kugu dara ka oran cilmiga cilmi kale waa hagaag laakiin wakti de anu ma hayo buui waktiga waxaan ugu talagalay inaan saaxirka cilmiga kasoo barto wuxuu ihi saaxirka intaad haddaad ku weydiiyu ka ihahda xaggeed ku dib dhacdo ood ku habsaantay waxaad tidhahdaa hooyadey baan u adeegayay dheh hooyadaa hadday ku weydiisay ku tidhahdo xaggeed ku maqnaad ku dib dhacdo oaad ku habsaantayna waxaad ku tidhahdaa saaxirka ayaa xabisay oo isagaa agtiisa ayaan joogay marka labadaa cilmiba ki yaraa la baray cilm aliimaan ilaahay macrifadiisa ilaahay inuu koonka ka taliyo ilaahay inuu isagu wax abuuro waxna uu dilo waxna uu nooleeyo noloshana ilaahay inuu dadka ku deeqo cilmigaasuu baray saaxirkuna wuxuu baray cilma sixir cilma sixirka ah markaa saaxirka uu barayo dadka wuxuu ku xidhayaa saaxirku boqorkaasaa rabbi niya isaga caabuda qofkii boqorkaa caabudi waayo cibaadadiisa ka weecdana xanuun baa lagu ridaya oo sixiriya waxaa loo adeegsanaya balaayo iyo jin dadkao dhan ba way cabsoonayaan oo boqorkaa ku wada xidhan yihiin oo loo aaminsan yahay inuu yahay isagu rabbi dariiqdii yarka yar uu mari jiray maalin maalmaha ka mid a ah ayuu arkay dad fara badan dad aada u fara badan oo waddadii dhooban markaasuu dadkii ku yidhi maxayna dhigeen waddadan waxay dhaahdeen daabad dadka cunaysaa jariiqii fadhiisatay deedna meelan ka marna ma hayso yarki yaraa wuxuu yidhi labada cilmi cilma sixirka uu saaxirku ibaraayey iyo cilma aliimaanka uu ninka raahibkee suufigu uu baraayey ka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu jecel yahay ilaahay uu aqbalo ee ilaahay agtiisa laga yaqaano maantaan jarrabayaa buu yidhi dhagax intuu qaaday buu daabadii daabad markaa waa daabad dadka cunaysa ama waa libaax ama waa cankaas wuxuu yidhi magaca ilaahay baan ku ganay buu yihi dhagaxaase daabaday magaca ilaahay ku dhimo dhagaxii yaraa markuu ku dhiftay libaaxii uu dhintay ilaa dhagaxan waxaa lagu tuuray ilaahay magaciisa bismi illaahi baa lagu ganay dadkii oo dhan dariiqii bay mareen ka yaraa uu soo socday ninkii raahibkee suufiga ee muuminka ahaa buu u yimiday markaa buu ku yidhi cilmigaad adigu ibaraysayba xaq ah cilmigii saaxirku baatil buu noqday waxba kama jiraan markaa ninkii baa yidhi haddaba aniga maanta adaa iga fadli badan waayo karaama ayaad aragtay karaamad aaya ilaahay ku tusay aayad oo gargaarkii ilaahay baad ishaada ku aragtee laakiin waa lagu imtixaami doonaaye anigana ha isoo sheegin adiguna adkaysa buu ku yidhi saaxirkii weynaabaa dhintay halkii saaxirku uu fadhin jiray buu yarkii yaraa uu fadhiistay laakiin dadka sixirka u adeegsan maaye kursigu waa kursigii saaxirka weeyaan u fadhiisan jiray laakiin shaksiga fadhiistay waa shaqsi muumin oo ilaahay aaminsan mumin billaah deedna markaasuu jaliisulmalik nin oday ahaayoo raggii boqorka ag fadhiisan jiray nin ka mid a ayaa indhabeelo araggiiba ka tegey deedna markaa boqorkiiba ku yidhi yarkii yaraa saaxirkiiba ku soo daweynaye orodo maaragtaane boqorka ikaa soo diray ku dheh qaraabadiisiibaa ninka intay gacanta qabteen bay yarkii u geeyeen markii loo soo geliyey buu yidhi boqorka ikaa soo diree araggiibaa iga tegey aragga ii soo celi markaa yarkii baa ku hi anuu aragga ma qaado mana soo celiyo buu ka yidhi aragga anuu ma qaado mana soo celiyo oo aragga ayaa qaado ayaana soo celin kara kaas waa allah buu allah markaasuu yaabay ninkii rabbiga unbaa aragga bini aadanka siiya soona celin kara markaasuu i dee rabbigu waaba ka ikaa soo dire oo boqorkanay u haystaan iyaku markaa inuu yahay rabbi deedna markaasuu ku yidhi shardi buu ku xidhay marka anuu ilaahay baan kuu baryi inuu ilaahay aragga kuu soo celiyo laakiin adiga waxaan kaa rabaa keliya inaad ilaahay adaamintid adiguna qof bini aadan oo araggii ka maqan yaho iimaan lagu xidhay ka warrama islaamnimo lagu xidhay ma yaali ya u yaali u yaali shahaadatayn shahaadadii buu ku qoray hortiisa shahaadat alxaq yarki yaraa ilaahay buu u baryey deedna ilaahay araggiibuu u soo celiyey ninkii oo lugihiisa ku socdaa boqorkii u yimiday boqorkiibaa ku yidhi man radda calayka basaraka ayaa araggii kuu soo celiyey markaasuu yihi rabbi rabbigay baa aragga ii soo ceshay markaasuu yidhi awalaka rabbun khayri rabbi anigaan ahayn adigu maad samaysato ood leedahay markaasuu yidhi haa rabbii wa rabbuka allah rabbigay iyo rabbigaagu waa kuma waa kee waa keedee allah ma odhan karaysin allah allah waa la qabtay diintaad la timid ka noqo kama noqonaya buu yihi dilay yarkii la soo qabtay boqorkiibaa ciidan u diro waa lasoo qabto waxaa lagu yihi cilmigan ayaa ku bare sheeg cilmiga saaxirka maahe ile saaxirku dadka ninkan uu ku xidhi jiray boqorka yarkanna dadka wuxuu ku xidhayaa ayuu ku xidhayaa ilaahay buu ku xidhayaa deedna markaasuu ninkii suufiga ahaaye muuminka ahaaye cilmigan baray buu markaa yarka yara ayuu tusu ninkaasaa cilmigay baray aniga ninkii raahibkii baa la qaaday dhulka intoo la qoday baa la yidhi yaa intaa loogu dhex riday markaasaa labada gacmoodna lagu kala xidhay laba geed markaasaa halkaa madaxa bartamihiisana minshaar ayaa loo saaray markaasaa lagu yidhi diintan aad la timide ka noqo markaasuu yihi kama noqonaya buu yidhi waa ninkii suufiga ahaa ee muuminka ahaa dadkaasi islaamnimada agtooda qiimo ku lahayd inanka soomaali haddaan nahay markay soomaalidu cadhooto diin caygay ku cadho baxdaba sdaa maaha haddii inta u caayo waa laiga cadhaysiiye buu ku odhan ilaahay u aflagaadayn oo kanaa naga cadhaysiiyo diintu agteenna maanta qiimahay leedahay gaalada waxay ugu dhiiradeen inay nebi maxamed maanta aflagaadeeyaan waxay ogaadeen meesha nebi maxamed uu naga taagan yahay bay ogaadeen maanta innaka dhaqankii islaamka dhaqankii nebigeenna sunnadii nebigeenna sal ly slam meeshay naga taagan tahay iyaga maanta halkaasaa loo dhigay minshaar diinta ka noqo islaamka kama noqonayo buui waa la dilay yarkii yaraa boqorku wuxuu yihi hadilina kan waa ilmo yar cilmigii saaxir ku hayaa waa ka cabsiinaynaa ciidan baa loo dhiibay buurtaa baarkayga fuushiya buurta dusheeda saara halkaa dul joojiyo markaa ka cabsiiya hadduu diinta ka noqdo noo soo celiya hadduu diinta islaamka ka noqoni waayo in halkaa ka tuura buu yidhi waa ilmo yar ulaam ulaam labiyo toban jir saddex iyo toban jir afar iyo toban jir buurtii markay bartamaha la marayaan waa la fuulaya buurtu waa buur dheer ayuu cirka cirku gacmaha u taaga saasuu saasuu u eegay samada allahuma ilaahu cadowgaa laygu soo daray sidaad adigu doonto ilaahu cadowga aniga igaga kaafi buu yidhi fartajat iljabal buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam buurtiibaa gilgilatay sidaa u gilgilatay ciidankii lagu soo daroo dhan way wada daateen oo way wada dhinteen ilaahay yarkii yaraana isaga uu joojiyo halkiisiibuu ku hayay markay ciidankii loo soo dhiibay ay wada dhinteen ee buurtii ka soo shalwadeen ayaa yarkii yaraa isagoo cagihiisa ku lugaynaya ayuu qasrigii boqorka soo galay dabeedna boqorkii baa ku yidhi aawa ciidankan kuu dhiibeen kugu daray markaasuu yidhi kafaanihim ullah ilaahay baa sharkooga iga kaafiyey buu yihi kuwaas ilmo yar ducadiisaa ilaahay aqbalo buurtii dhanneed gilgilatay innaka ducadeena ka warrama maanta kenya maanta hadduu ugu bareero ilaahay intuu baryo yaqiinsan ducada in laga aqbalayo hulaam inan yar boqorkii baa yaabay ciidan kaluu haddana u dhiibay qabta dooni saara badweynta geeya badda markuu badweynta gudaha uu joogo laga yaabaa inuu cabsado diinta ka noqdee ka noqo dhahaado hadduu diinta ka noqdo ii soo celiya hadduu diinta ka noqoni waa in halkaa ku tuura buu yidhi bartamaha markay marayaan buu yidhi ilaahow cadowgaa la ii soo dhiibay sidaad adigu aad cadowga ilaahu igaga qabo buu ka yidhi badii baa kacday dhammaantood badii bay wada galeen way wada dhinteen isaga keligii baa ilaahay ku reebay doontii dhexdeeda xeebtii buu yimiday isagoo lugaynayuu qasrigii boqorka soo galay boqorkii baa yidhi aw ciidankan kuu dhiibne kugu daray markaa buu yidhi ilaahay baa iga kaafiyey buu yidhi yaa ka kaafiyade allah tabaaraka watacaala sidaa inanka dhallinyaradenu ilahay may ugu xidhan yihiin maanta dad ilaahay ku xidhan inaad noqotiin baa laynaga doonaya ilaahay muminku qofka muslimka waa inuu ilaahay xadhigiisa haystaa ilahay kaama fogo haddaad barida baryadaada u aqbali haddaad baahidaada u sheegata baahidaada uu ku dabooli kulligay ninka dhalinyar baati nolosha hadda inii bilaamaysay ninka marka waxyaabo badan baad ka fikiraysaan waxaad alle waxaad ka fikirayso dhan ka ku haya waa kee allah xidhiirka maanta inaku ilaahay aan la leenahay intuu leegyahay xidhiirkaasi iyo xidhiirka mobeilka aan la leenahay war midka badan mayntaan qur-aanka akriyaynaa badan mayse intaan mobeilka eegayno xataa garan laanahay yarkan yar ilaahay buu ku xidhnaa mana cabsoone dhimasho ka dhiga maayo boqorkii baa yidhi sideen kuu khaarijina aan kuu dilaa bal noo sheeg wuxuuhi saad ii dilaysa anaa kuu sheegi buu yidhi dadka magaalada joogo dhan iskugu wada yeedh aday ku maqleen ayna maqli maayaane halkaa soo jooji anigana geedka igu hoos xid leebkayga qansadayda iga soo saar deedna igu qiyaas markaad igu ganaysid waxaad i tidhaahdaa keliya bismi illaahi rabbi alghulaam iyo dhab ka yidhi sidaa aan ku sheegay haddaad samaysid un baad aniga idili la ima dili karaysid buu ka yidhi boqorka maxaa ugu daran inuu yarkaa ka dhintuu doonaya waayo dadka oo dhan baa boqorka ku xidhan yarkana wuxuu rabaa dadka inuu ilaahay ku xidho dadka waddanka ku nool oo dhan baa boqorka ku xidhan oo rabbi bay ka aaminsan yihiin inuu yahay inuu rabbi yahay bay u haystaan iyaku waana laga dhaadhiciyey qofkii isaga boqorka amarkiisa diidana saaxirku ku sallidi jiray saaxirkaa markaa qofka balaayo xanuun ku soo kicin jiray oo saaxirkuna jinki iyo balaayadu la shaqayn jiray yar kan yarna waxa uu doonayaa maadaama dadkani dadkiisii ay yihiin dalkani dalkiisii uu yahay wuxuu rabaa dadkaasi inuu ka gooyo makhluuqa ay ku xidhan yihiin wuxuu rabaa dadka inuu ku xidho ilaahay inuu ku xidho rabbi samaawaati walard sidii buu yeelay boqorku ila inuu ka dhintuu rabaae dadko dhan baa laiskugu yeedhay hal qof magaaladii laguma reebin yarki yaraana meel baa lagu xidhay laabiya kaansadiisii baa laga soo saaray markii lagu ganayeyna ereygii uu dalbaday baa loo yidhi ee eh, ahaa bismi illaahi rabbi alghulaam waxaan ku gannay leebka ilaahay magiciisii magacee ghulaamkaa yar weliba rabbigiisii rabbigiisa magaciisii halkaasuu ka galay halkaabuu ka baxay uu dhintay uu dhintay nafta waxaa ka jecel lahoo kale muu jira waar muu jira isagu naftiisiibuu diin u waayey inuu ummaddiisa gaalnimada uu ka badbaadiyo naftiisiibuu u horay isagu innakana maanta salaadeenii baa galabgalab ah haddaan idhahdo intii salaadda subax soo tukato gacmaha taaga ma waxaanu malin tiradu inay badnaanayn laakiin toddobada iyo barhka halkaa haddii la yidha albaabka waa la xidi waad joogtaa waayo adduunyadaad ka fikiraysaa aakhirada kuguma weyna maanta adiga yarka yar aakhirada ku weyneyd diinta agtiisa qiimo ku lahayd dadka inuu ilaahay ku xidha ayuu doonayey waayo hadday bini aadamku aqoonta adduunka taalloo dhan ay bartaan oo ilaahay aynan baran may khasaareen mise way liibaaneen bal iga jawaaba haddaan ilaahay barana ka warrama wax kale aanan haysana walli baann taabaa ka dhaaracsaneed isaga naftu ha iska baxdo laakiin ummaddaasi ha ka badbaada gaalnimaday ku jirto dadkii meesha joogay oo dhan dadkii meesha joogay oo dhan waxa ilaahay ka dhawaajiyey inay wada yidhaahdaan aamanaa birabbi alghulaam ayaan rumaynay yarkaaya rabbiga uu xaggiisa noogu yedhayay baan aaminu rumaynay annagu waa qof keliya ayuu boqorku iska dil mujtamacii meesha joogoo dhan ilaahay wuxuu u galladaystay inay noqdaan wada muslimiin wada muuminiina muraadkii uu ka yar lahaa ma gaadhay mise ma gaadhin ma gaadhay mise ma gaadhin wuu gaadhay isagii laakiin uu dhintay isagu jannuu galay janno leanna shahaada ilaahay siiyey qoomkiisiina ilaahay hidaayad buu siiyey waxaa adduunyada loogu jeclaaye bini aadan u jeclaa buu ilaahay dartii u huray ilaahay maadaamuu diintiisa naftiisa u huray qoomkiisi inay lahayn hidaayadii ku galladiso u hanuuniyey boqorkii uu yaabay madaxuu qabsaday markaasuu yidhi or waxaan ka digtoonaa baa dhacay waxaan ka taxadiraya baa dhacay oo muxuu ka taxadirayey dadkaas inay isaga ka go'aan oo ilaahay ay ku xidhmaan markaas askartii baa ku tiri dhib male waan haynaa dadka qof baka bixi karo dhulkaan jeexaynaa saliid baan ku karkarinaynaa kulul qof kasta waan dul joojinaynaa qofkii diinta islaamka ka noqdana waan ka tallaabinaynaa qofkii diinta islaamka ku adkaystana waan ku ridaynaa saliid karkaraysa ka waran oo qof bini aadana nool lagu tuurayo qof kasta waa la keenaa ka noqo diinta islaamka kama noqonayo waa lagu tuuraa qutila asxaabu lkhduud annaari daati alwaquud id hum calayha qucuud whm clى ma yafcaluuna bاlmuؤminiina shuhuud wma naqmuu minhm ila an yuؤminuu biاllahi اlcaziizi اlxamiid suuraddaas weeyaan tafsiirkeyga suuraة اlburuuj xadiisku suuradduu sharxaya qof kastaa la keena ka noqo diintaad aamintay may kama noqonaya buu ley rabbigay aaminaadaan aaminay ka noqon maayo waa lagu tuura markaas waa saliid karkaraysa qofka lagu tuuro dub iyo lafu u kala baxaya islaan waxaa la keenay ilmahaygii nuujinaysa buu nebigu yidhi alay calayhi salaatu wasalaam markaasaa lagu yidhi ka noqo diintanaad aamintay iyo rabbiganaad aamintay ka noqo kama noqonaya bay tidhi markaasaa hay ku dhac markay dabkiis dul taagtay ololkii ayay naxday joogsatay buu rasuulku yidhi nafteeda uma cabsane baa la yidhi waxay u cabsatay ilmaheega naaska ay nuujinayso ilmihii yaraa naaskuu nuugayey miskiin waxa meesha ka dhacaya war uma waa ilmo yar intuu ka qaaday afkii buu eegay hooyadii markaasuu hooyo xaq baad ku taagantahay ku dhac buu yidhi ilmuhu goormuu hadlaa goormuu hadalka bilaabaa laba sanaod markii la dhaafo hadda kan uu nuugayaaba naaskii yurdic sadyi ummihi hal mar keliya intuu ka qaaday buu hi hooyo xaq baad ku taagantahay ku dhac buu yidhi mufasiriintu waxay yidhaahdeen yarkaa yar yarkaa yar ee naftiisa u huray diinta daraaddeed toddobaatan kun oo qoomkiisa ayaa sababtiisa diinta islaamka ku soo gashay qisadan waxaan usoo qaadanayaa waa nagu dheereeyay raalli ahaada muslimku inuu wax bedelaa la doonaya mise in la bedelo mujtamaca maanta islaamka meel kasta adduunyada ay joogaan ma waxbaan bedelnoon caalamka ku soo kordhinay oo dhaqanka islaamkan adduunka ku fidnoo inakaa dadka bedelay mise inakaa layna bedelay horayaal la bedela balsheeg dhallinyaradeenna magaalada hargeysa ka soo qaada hargeysa jabuuti isku mid baa nahay dad oo gaalaha inuuma yiman haddana dhallinyaradeenii daawashada ay shaashadan ay ka daawanayaan dhaqanka gaalada miyaan ku saamawnay mise dhaqankeennii bay gaaladu intay daawadeen ina ka bedelay bal iga jawaaba mid baa yidhi baryahan sheekh waxaad wacdiga ku dartaan dhallinyaradii dhafaraday xiirteene eh, kaal hadla waxaa yidhi kuwa magaalada anu lamaba yaaba baan ku yidhi waayo geeljiro waxaan arkay dhafoorka xiran maanta maxaa kala yaaba magaalada jooga markaa geeljiri baa dhafoorka xiran bay marka walaalayaal wiilashaydaad la da waxaan ila muslimku waa inuu wax bedelo weeyaan in la bedelo maaha waxbarashadana ku dadaala waan u baahannahay in wax la barto inuu qofka muslimku dhakhtar noqdo inuu injineer noqdo inuu brofessor noqdo inuu mutacalim noqdo waan u baahannahay laakiin waxaasoo dhan waxaa asaas u ah waa inuu qofku ilaahaysa ka cabsoodo ilaahay ku xidhnaado haddaad ilaahay ka cabsoonaynin ood iimaani alla ka cabsi lahayn oo ilaahay ku abuuray aanad garanaynin diblomkan iyo digriigan iyo shahaadadan aad qaadanaysid waxba ku kordhini mayso ogow waa warqad un waxa dadka kugu daraya waa akhlaaqdaada waxa dad kaa dhigaya waa akhlaaqdaada waxa qof wanaagsan kaa dhigaya waa akhlaaqdaada akhlaaqdaasina waa akhlaaqday diinteena islaamka ay noola timide weeyaan insha allah dhahada soo diyaar insha allah allah inagu anfaco